إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waayadda sideed iyo siddeetana ka mida suuratu nisaa waxaynu ka warramaynay ama aayaadka ilaahay uu inoogu soo cadcadaynayay waajibka saaran dadkan muslimiinta ah oo ah in wixii weerar ku ah ay iska waabiyaan ka reeyaan taasoo caqli iyo sharciba uu sheegayo caqliga iyo sharciguba ay sheegayaan bal dabeecadda makhluuqaba ah ama aan noolaha caalamkan ku nool xataa xayawaanka laftiisa ayaa inta aad nabadgelinaysana waaba laga yaabaa intiisa badan inuu ku nabadgeliyo laakiin xayawaanku marka had iyo jeer la doonto wuxuu isticmaalaa difaaca ilaahay u sameeyey bahala habardugaag qaarkood baan waxbaba cuninba jeeroo la farageliyo mooyaane oo marka la ysku taataabto uun wax dila xayawaanada qaarkood sida maalan maska iyo wixii sun leh iyagana waxaa macruufa wakhtiga ay isticmaalaan awooddooda iyo difaaca ilaahay u siiyey waxay u badantahy wakhtiga la daandaansado ama uu dareemo khatar inta kale wuu iska daayaa dhulkiisaasu iska maraya haddii aana taaba waxa laga yaabaa inuu iska ka dhaafo marka maadaama xayawaanadii caynkaa yihiin bani aadamka laftiisana dabeicaddiisu waxa weeye si caqli ahaan marka loo eego iyo curfi ahaanba intaan sharcigaba la gaarin ciddii qofka gardarro ku doonata in aanu fudaysanin ee ogaada inuu jiritaankiisa duulimaad ku yahay sidaasoo kaleu sharcigeennuna dadka muslimiinta ah farayaa dadkan mufsidiinta ah kufriga calanka u taagay awooddana ku riixaya jiritaankooda inay diidan yihiin intaan meesha laga saarin la aamusiinin iyaga iyo xaqii ay wadeenba ilaahay waxa uu fara inay calanka xaq taagaan difaacaan horu mariyaan halkaasay ku salaysantahay masaladu waaya marka aad eegto inta dariskan idinka kooban yahay waxaa ku soo bandhigayaa ilaahay laba arrimood dadka cadowga loo yaqaano ee kufaarta ah ee waajibata in lala dagaalamo dilkooda iyo sida ilaahay u dhiiriyey qofkaa dilkiisu wuxuu nasku ku tiriyey mar hadduu yahay qaybihii gaalada lala dagaalamayay aayaadku way sheegi doonaan qaybahaan lala dagaalamayno la daynaye kuwa muxaaribka la idhaahde gaalka lala dagaalamayo dilkiisa ilaahay waxa uu ka dhigay darajo la gaadho tii weynayd oo jihaad fii sabiili illaah ayaa loo yaqaanaa waxa labaadoo rabbi uu ku xigsiinayaa qofka isagu iimaan leh ee weli ilaahay noqda ee garta wixii ilaahay u abuuray awliyada ilaahayna ka dambeeya iyo mu'miniinta ee joogsada kelmadda ku dhawaaqa dilkiisu isaguna inuu ka mid yahay min akbar alkabaa'ir waa laba aayaad dariskay labadaba ku wada sheegayin waa aayada isku xiga kana dilkiisiibaa waxauu yahay darajooyinka u waaweyn waa gaalka qofkan mu'minka ah ee shahaadanaya dilkiisiina waxa uu noqday min akbar alkabaa'ir midna dilkiisiibaa ajrigii weynaa laga helay midna dilkiisiibaa dembigii u weynaa lagala kulmay hadda garoo labadaba ilaahay ba wada abuuray qofka ka doodaya ama taa diidaya muu abuurine labaduba waa addoommihii ilaahay isagaa ammaanadiiyanay ruuxdan geliyey isagaa ka dhigay awlaaddii aadam isagaa caalamka ku abuurtay laakiin tani waxa weeye waa go'aan rabbi ka soo fulay oo macnaheedu waxa weeye kanina wuxuu istaahila caynkan kanna wuxuu istaahila caynkan labada arrimoodba go'aan ilaahay bixiye qofku inta uu karaamo leeyahay waa inta isagu iskaraamaynayo kolse hadduu karaamadaa iska qaado muhaan baa la ydhaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay uu ihaaneeyo ee isagu sharafta iska xayuubiya ee iimaan la'aan iyo ifsaad doorta cidina karaamayn mayso wax kale iska daayo qofka muslimka ah ee layidhi aayaadka aynu arki doonno waman yaqtul mu'minan mutacamidan ilaa akhiriha aynu arki doonno dembiga ilaahay u yaboohay qofka mu'min dila isaga laftiisu hadduu waxdilode waa adiga arkay ciqaabta mutaystay hadduu sinaysto waa adiga arkay dhagaxa lagu dilayo iyo gacanta laga jarayo iyo seefta lagu abaalinayo shaarkiiyo karaamadii wanaagsanayd buu iska qaaday marka qiimayntu waxaynu uga jeednaa waa ta ilaahaye ta dadka qaarkood iyo bani aadamka iyo caqliyaadka koobani ee aan cilmi samaawiye wadani siday waxu qiimeeyaan ma aha marka innagu waddaynu haysannaa wadadaas waa taa ilaahay noo jeexay waxyigaa iftiinkiisu ku baxayaa inta ay dadku waddadaa hayaan waxba iskagaba qasbaan wax waliba uu iftiinsanya wuu cadi marka ay waddadaa ka baydhaan baa simbirraxada iyo barbariiqashada ay bilaabmaysaa kolkay diinta dadku noqoto anna way kan hadduu ilaahay rasuulku yidhaahdeen dee anna way kan anna tanaan idhi markay arrintu noqoto marka la waalanaya waa markaa waa waalida caalamka maanta haysatee baroortii qayladu isu qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi famaa lakum maxaa idinku dhacay haddaad tihiin dadka muuminiinta ah filmunaafiqiina fi'atayn munaafiqiintii baa laba qaybood ku noqoteen aragtidaa ka qabteen inqasamtum filmunaafiqiina fi'atayn munaafiqiinta aragtidaa ka qabteen ayaa laba ku noqoteen ma ku midowdaan aragtida wallaahu arkasahum ilaahay halaagay bimaa kasabuu waxay shaqaysteen dembiya ayaa ilaahay uu ku halaagay aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaa hanuunisaan man adalla allah mid ilaahay u ambiyey waman yudlilillaahu cidda ilaahay uu lumiyo falan tajida lahu sabiila wadda aad qof iyo ku hanuuninaysa u heli mayse wadduu waxay jeclaadeen munaafiqiintu low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday u gaaloobeen fatakuunuuna dabeedna noqotaan sawa'an kuwa isku mida xagga gaalnimada falaa tattakhiduu ha ka minhum kuwaa ilaahay diiday awliyaa'a xigta iyo gacal ha ka dhiganina xataa yuhaajiruu jeer ay u qaxaan fii sabiiliillaah ilaahay daraaddii si ay u soo qaxaan halkooda ay uga yimaadaan siday idinku yeesheen oo kale fa in tawallow hadday xaqa ka sii jeedsadaan ay ku adkaystaan fakhuduuhum qabta baa ilaahay wuy anaa idin fasaxaeh waqtuluuhum laaya xayu wajadtumuuhum meeshaa ka heshaanba gamta u joogsada kuwa gaalnimada horseedka ka ah walaa tattakhiduu minhum ha ka samaysanina weliyan wax xigta ah walaa nasiiran iyo wax idiin hiiliya xigtanimo iyo hiilimaad ha ka dayina mid ilaahay weydaartay oo seegay ila aladiina intaasoo qolo laga soo reebaya mooyaane aayaadku waxa ay ku soo degayeen maalintii uxud kun bay ahaayeen asxaabtu markii madiine laga baxee dhinaceeda waqooyi loo baxay iyadoo la doonayo difaac in loo galo oo laga hortago gaaladii ka soo duulay maka iyo masaafo jirta afar iyo dheeraad kilomitir oo halkaa duleedka madiine soo fadhiistay iyagoo doonaya inay gacan saaraan nebigii asxaabta nebigu waa abaabulay calayhi salaatu wasalaam asxaabtii madiina sidaynu taariikhda dagaalkaa ku soo marnay suuratul aali cimraan kun baa baxay markii kambalka la sii maraya halkii lagu dagaalamayay aan la gaadhin ayuu soo neefay suntiisii ninkii la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul waxa uu la hadlay wixii wax ka dhagaysan karayay ama saaxiibtinimaha ku harawsado ama qabiil ama maslaxad ama munaafaqad kaluu ku akhriyaba saddex boqol buu colkii dhinacula soo baxay colkii kunka ahaa toddobaa soo hadhay toddobadii boqol baa wada hadlay haddna waxa le wardee gaal hor fadhiye gaalkiiba kuwan garabkeenna ka baxay col jabiyahan ayaaba inoogu daranba warbal horta kuwaasi haynoo dambeyna saddexdan boqol ma ku bilownaa oo saddexdan dee waaba suuragal inay dhabarka inaga dhuftaane munaafiqiinta ahe kuwa aan gacan saarno asxaabta qaarkoodna waaba siduu nebiguna ku raacay calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen war maanta oo kale maantii kuwan lagu noqon lahaa ma ah iclaamka iyo warbaahinta laynaga xoog badanaya dagaalku wuxuu u egaanayaa mid gudaheenna ah waxaa la odhanayaa siduu nabiguba inna muxamadan yaqtulu asxaabah muxamed wuxuu laynaya asxaabtiisii warwahakaa isagii ku bilaabay qayb ka mida ku jabayna cagta loo dhigo ha iska meeraysteene xaggan hore inoo jeediya sidii baa lagu ambabaxay dabeetana dagaalkii lagu galay isaga iyo ciddii la socotayna madiinay ku soo noqdeen waa kuwii lahaa low nalamu qitaalan latabacnaaku hadaanu garanayno dagaal meesha dagaal baan oolinoo quwad weyn oo meesha maraysa iyo hub culus oo meesha maraya oo ceriya dhul ah ayaa la isku tuurayaae haddaannu waxaan dagaal u garanayno waa geli lahayn laakiin badbaadadaan ku jirin badbaadadu in layskaga noqdo xaafadahay ku jirtaabay lahaayeen xanaantanaa dhacday markaasaa ilaahay waxau ihi famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn maxaa ugu qaybsamaysaan munaafiqiinta munaafiq mowqifkiisa waa la garanaya maa arrinkiina ka midaysnaata yay dhicinda in qaarkood ay u hiiliyaan yay dhicin in qaarkood raacaan yay dhicin qaarkood inay la tacaatufaan ama ay u dareen jilecsanaadaan marka mar walba ka midaysnaada marka e, waxay canaantu u dhacaysaa uun ciddii iyaga u xeebanaysa ama si uun ugu naxariisanaysa ayaa laakiin e, dee mowqif wanaagsan maalintaasoo lagu nabadgalay ciddii ka qaadatay ilaahay subxaanah ma canaananayo markaa sababta aayaddu taaseh wallaahu arkasahum bimaa kasabuu arkasa erayga ah waa radda markeeda hore radda wey arkasahum wuu celiyey ilaahay baa celiyey raddahum raddahum wa awqacahum fi lkhata dib buu intii horu socod laga filayey waa kuwaa dib u noqday intii la filayay inay diin u nabiga raacaan waa kuwa dumarkii caruurta ku noqday laakiin iminka waxaynugu macnaynaya arkasahum wuu halaagay bimaa kasabuu sababta waxa dibunoqodkani waa mid halaag ka dhashay aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlil illaahu falan tajida lahu sabiila macnaa qofkii kuwa rajo ka qabilaa buu ilaahay la hadlo wuxuu ma waxaad doonaysaa mid ilaahay halleeyey ina hanuunisaan ila hanuunka ilaahay bixiye alla wuxuu leeyahy kuwa anaa idinka soo warramay raja kuma waxba ha ku xiiqina raja kuma dambayso qofka kol hadduu ilaahay ambiyo kol haday taasi u qoranta rajo male aragtidooda ayaa ilahay u xusay iyo waxay qabaan ama ay higsanayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a way jecel yihiin inaa u gaalowdaan siday u gaaloobeen dabeetana miday isdhaataan aayaddu kuwaa ha ku soo degto laakiin aayaddu qaacide caama bay bixinaysa oo ah qof waliba wuxuu ku jiro ayuu jeclaadaa in lagula midaysnaado qofka xaqa ku taagani wuxuu jecel yahay inuu ehel u helo inuu garab u helo inuu saaxiibba u helo inuu iskaashi u helo ayuu jecel yahay wuu ku ammaanaa cidda xaqiisaa soo raacda wuu eedeeyaa cidda khilaafta gaalkuna saasoo kale wuxuu jecel yahay wixii gaalnimo wada wuxuu jecel yahay oo uu jiibinayaa wixii fasaadkiisaa ku garab taagan in dadkuna xaggiisa soo baydhaan buu doonayaa marka ha eegin isagoo diinla'aana oo kufri ku sugan oo ku baaqaya oo difaacaya inuu islaam iyo ku dhaqankii iyo xooggii midna ka raali noqdo dad baad la yaabaysa caalamul islaami ka mid a ah ama muslimiinta markay wax qiimaynayaan ka sugaya qofka gaalka ah inay diintoodana ka run sheegaan isaguna uu ku hambaliyeeyo oo gacmo furan uu kusoo dhoweeyo oo wadada uu u banneeyo inay labadaasi isu qabanayaan bay u haystaanoo nacnacdooda yara gaaladu ay meelaha ka jeediyaan ayay run moodayaan markay leeyihiin qofka xorriyadiisu diintiisa waa xor qofa diimaha ma faragelinna annagu laakiin waa xorriyad xagga diinta abaa ah caalamka iska jirta oo qof waliba diintu doonu raaci karaa ilahaa yaryar markay ku yeedhinayaan ayay dadka qaarkood run moodaan dabeetana goor uu tegay ayuu arkayaa iyadoo uu la haystay oo la qabsaday oo ishaaradii casayd ay ku shidheen marka labadaas isqaban maayaan waana dhibka haysta dadka muslimiinta ah siday u wadeen ay u riixriixayeen ayay ka keeneen islaamkoodii macnaasey maalinba waslad uga tanaasulayeen usuushii diinta maalinba marka ay ku adkeeyaanay u hajabaan siday qayb u tuurayeen ay qayb u tuurayeen ayaanay toodiina iclaansan tii islaamkana ka tegeen dabeetana jacburkaa dhexe ayaa lagu nool yahay oo isqaban leh aynu arkayno ee la fahmi layahay waxa weye dadkii islaamnimadiina laga keenay kufrigiina cadaysan karila oo dee u bareeri karila oo si uun maaragtay labadaasaa meesha yaalla waduu low takfuruuna kamaa kafaruu iyagu saasay jecel yihin fatakuunuuna sawaa inaad noqotaa buu doonayaa haydaanku ku cabu jeebka ku rida ilaahay uu ka digay falaa tattakhiduu minhum wliyaaa xataa yuhaajiruu fii sabiili illah weli ha ka dhiganina ilaa ay diinta ka run sheegaanay dalkooda ilaahay daraaddii uga yimaadaanoo hijradu waqtigaa hore waajibahay fain tawallaw fakhuduuhum waqtuluuhum xayu wajadtumuuhum hadday jeedsadaan inna soo noqon waayaan gaalnimadaa ku adkaystaan iyo iyagoo idinla jecel inaad soo gaalowdaan hadday halkaa ku adkaystaan dee laayoo qabta qabta oo dila meeshaa ka heshaaba halkaasuu ilaahay mariyay subxaanah saasaa nasku ku sugmay walaa minhum waliyan walaa nasiiraa qof macnaa aayaadku sida tooskaa waxay uga warramayaan alkaafir alxarbi qofkii gaalnimada iyo colaadda islaamka isku daray kaa gacalna ka sugina hiilibaadna ka sugina baa ilaahay kii ku dila u baybaysato ama aad u baroorato ama aad gurmad iyo gargaar ka sugto dee caqlila'aan bay sheegaysa ama aad ceebahaaga u muujiso u cabato waata dadka muslimiintaa maanta haysata marka gaalkiibaa rabbi uu tilmaamayaa in dee istaraatiijiyadda lagula dhaqmaya siyaasiyan ay kala duwan tahay oo ka dagaalka caddaystay qaybo kala ka duwan oo markaa mid la isnabadgeliyey iyo mid ballan la dhigtay iyo ayuu halkan rabbi kaga hadlaya ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin satajiduuna aakhariina labada aayadood waxay ka warramayaan laba qaybood oo gaalada ka mid ah oo iyaga si gaara loola dhaqmayo waa kuwa fuqahaduna baabkan fiqal jihaad marka ay ka warramayaan iyo siyaasadda khaarijigae dadka muslimiinta ay leeyihiin gaalku macnaa inuu qayba yahay aayaddana way ka muuqanaysaa baa ay tilmaamaan waana sidii nebiga dhaqankiisu ahaa iyo khulafadii iyo dowladda islaamku ay u dhaqmi jirtay qayb waa muxaarib oo waa iska cadaysta dadka muslimiinta laayo isagana waa lala dagaalamaya la iska celinayaa qaybta kale waxa weeye mid musta'man la ydhaahdo la is-aaminay macnaheedu waxa weye isagaa nabadgeliya dadka muslimiinta ah isagana waa la nabadgelinayaa qaybta kale waxa weye mucaahad saaxibulmiihaaq mid ballan lala qortay oo layidhi muddada intaa leegaynu isdayno ballantiisa waa loo tixgelinayaa weliba wuxuu ilaahay ku daray aayaddan soo socota ka ballantaa lala dhigtay kuwa dhex degan ee la yaala ee qudhigoodu martida u ah ee si uunugu lifaaqanay isku dhex jiraan iyagana in ballantaasi ay caam yeelayso labadaa qolo aayadda dambe waxay sheegaysaa qayb la yidhaahdo iyaga waa munaafiqiintaa hore uune intihaasiyiin weeye jaaniskay eeganayaano markay gaaladu xoog bataanna way soo raacayaan markuu muslimku xoog batana way isyar gaabinayaan kuwaas waa aayadda dambea sheegaysa marka qaybaha in lagu xisaabtamayo ayay nasku tilmaamayaa taasina waa istaraatiijiyad muslimiintu ay ku xaqiijinayaan maslaxada iyo mafsadada ayay ku kala eegayaan kolba maslaxada dadka muslimiintii siday ku jirtaa la eegaya ila ladiina kuwii mooyaane baa ilaaha oo iyaga aad nabadgelinaysaan gaaladana waa ka mid kuwaasoo yasiluuna la xidhiidhaya ilaa qawmin qol ay la xidhiidhayaan oo ay ku dhex jiraanay wada yaallaan qoladaasoo baynakum wa baynahum idinka iyo iyaga uu idiin dhexeeyo miithaaqun ballan qola aa ballan wada leediin bay ku dhex jiraan kuwaa iska daaya waa qolo aw mase jaa way idiin yimaadeen xashirat iyadoo ay ka cidhiidhiyoontay oo ay karaahiyaysatay suduuruhum laabahoodu an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan cidhiidhi bay dareemeen inay idinla dagaalamaanoo ma jecla aw yuqaatiluu qowmahum ama inay qoladoodii la dagaalamaan taana way karaahiyaysteeno meel dhexa inay istaagaan bay doonayaan kuwaana iska daaya labadaa qolo waxba hadilinee daaya baa ilaaha qolana ballan wada leediin qolana idin nabadgeliyeen walow shaa allaahu rabbi hadduu doonaya la sallatahum calaykum wuu idinku sallidi lahaa fala qaataluukum markaasay idinla dagaalami lahaay bal hadduu sharkoodii ilaahay idinka busteeyey ka faa'iidaysta fain ictasaluukum hadday idinka durkaan idin daayaan falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin wa alqaw ilaykum usalama nabadgelyo idiin qadimaan wa alqaw ilaykum xaggiinna ay u soo qadimaan assalama nabadgelyo oo idin badbaadiyaan famaa jacala allaahu ilaahay ma yeelin lakum idinka calayhim dushooda sabiilan wadda aa wax kaga ku waxyeelaysaan ma jirte iska daaya olada idin nabadgeliyeen idinna nabadgeliya satajiduuna waxay idin heli doontaan buu ilahay yidhi isagaa dadka kale yaqaano sharxayee aakhariina ummad kale dad kale idin arki doontaanoo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka idin nabadgeliyaan waya'manuu qowmahum qoladoodana nabadgeliyaan marka la dagaalamayo intaa kumay daynine waxay isku dayeen inay fursada ka faa'iidaystaane kullamaa rudduu mar kastoo lagu celiyo ilalfitnati fitnada urkisuu fiiha waa lagu halaagaa oo way aqbalaan waxaa loo soo jeediya fitnadaa lagu celiyay fitnadaasoo ah gaalnimada iyo la dagaalanka muslimiinta way aqbalaan markaasay soo raacaa fa in lam yactasiluukum kuwaasi haddaanay idinka dheeraan oona idin dayn wayulquu ilaykum asalama nabadgelyana aanay bixinin oona idinsoo qadimin wayakufuu aydiyahum gacmahana aanay idinka laabanin oona idin daynin fakhuduuhum waqtuluuhum qabtoo laaya xayu aqiftumuuhum meeshaa kaga xoog badataan kula kulantaa ilan iyaba idin dayn waaye wa ulaa'ikum kuwiinaa kuwa muuqaalkaa leh mowqifkoodu kaa yahay jacalnaa lakum calayhim waxaannu idiin yeellay dushooda sulbaanan mubiinan xujo cad oo ku ciqaabtaan oo iskaga celisaan waa haysataanoo fasaxa la haysataan baa ilahay labada aayadood sidaasuu ilaahay ugu kala qaaday marka kollayba fiqiga jihaadka qofka mujaahidkaabaa looga baahan yahay qofka dadka muslimiinta askariga waabaa looga baahan yahay qofka siyaasigaabaa looga baahan yahay qofka maamulka muslimiinta ku jira ayaa looga baahanya iyo bulshadao dhan waayo sideedaba qofku haddii uu hawsha wada iyo camalka oo sharcigu wuxuu ka yidhi iyo fiqiga jihaadka aanu jawaanibtiisa kala duwan aanu garanaynin wax badan buu kharibi karaa karaayoo dee jabhadunbuu iska noqonayaa laga yaabo mararka qaarkood waxaan diintu ogolaynba qiirada daraaddeed in uu ku kaco oo asalkeedaba dadka muslimiintaa ah wax badan baa jibbada iyo jahligu marka iskala wax badan bay kharibaan jibbada iyo caatifadda iyo xamaaska iyo qiirada uu qofku leeyahay waa in cilmiga sharciga ah hagaa oo majaalka uu ku jiro qofku ama halkaa uu ka howlgalayo waa in uu yaqaanaa goorta la fasaxayo iyo goorta la joojinayo iyo wixii dabraya iyo xuduudda uu leeyahay iyo talaabada uu qaadaya tafaasiisha ay yeelan karayso waa inuu maaragtay garanayaa saa baa dad badan oo muslimiinta u dhaqdhaqaaqa howlaha wax iskacelinta dhibaatooyin waxa ku ah iyadoo fiqiga jihaadka uu meesha ka baxsan qofku hadduu yidhaahdo salaad baan tukanayaa axkaamta salaadana aanu waxba ka garanaynin de wuxuu ku badanaya hebelo halkanaad kharibtay hebelow toosi hebelow sujuudu sahwigii ku celi hebelow mar labaad sujuudu sahwi la kaalay hebelow ragcad baa ku hadlay ayaa ku badanaysa marka kolay taasi ku xisaabtankeeday leedahay oo adigaa arkaya aayaadku ay geliyeen gaal oo dhan dabada lagaga qabanaynin la isticmaalayo qaybaha uu leeyahay sida loola dhaqmayo wakhtiga la daynayo wakhtiga lala dagaalamayo intoo dhanba laba qolaa markaa aayadda sagaashanaadee suuratu nisaa ilaahay uhi iska daaya iyaga nebi maxamed iyo asxaabtiisuu la hadlayaa ummadda islaamkuna waa ku daba taagan kol haddaanay aayaddu mansuukh ahayn ay muxkam tahay qolo waxa weeye ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq yasiluuna waxay la xidhiidhaan oo ay ku dhex jiraan qaar muslimiinta ay ballan leeyihin marka ugu horeynba isaga kii balanta la lahaa dee meeshaba kuma jiro ballantiisii u oofiya wey isaga ka xabad joojinta a ku muddada intaa la in la isdaayo heshiiska la qorateen haddaa muslimiinta tihiin kaa isaga warkiisu waa kaa laakiin kaa kii la yaalay ee ku dhex jiray ayaa la leeyahay sida ka faa'idaysto kol wax dagaalahoo uu oogayaa jirin isaguna kaa uu ku dhex jiro waaba intoo xabadu jiidhaa kuwa kaleo leeftaa kii ballanta lala lahaae oo halkaa isaguna uu soo dalaystaa islaam baa ballan jabiye isaguna ha iskaga dhex jiro heshiis yadaan la qorana ku nabadgeliya waa qolo qolada labaad waxa weeye qaar kuwa is ishaysaane tolkooda aan soo raacin idinkana idin raacin siyaasadda casrigaa ah waxaa loo yaqaanaa almuxaayidiin waa dar isu dhigay inay dhexdhexaad noqdaan oo kii aad dagaalamayseenna taageero uma aha iyo taxaaluf iyo isbahaysi lamuu soo gelin adigiina kumuu raacin oo soo islaamin yusama almuxaayidiin qaybtaa muxaayidka ahee dhexdhexaadka isu dhigayna iska daaya aw jaa'uukum xasirat suduuruhum way idin yimaadeen iyadoo laabtoodu ciidhi ay ka dareentay an yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qowmahum inay idinka idinla dagaalamaan cidhiidhi bay dareemayaan qoladooda inay la dagaalamaana cidhiidhi bay dareemayaan dhexdhexaadnimay doorteen iska daaya kuwaana waxaa ka mid ahaa cabaas binu cabdilmualib nabi maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam maalintii beda raggii lasoo joojiyey buu ka ahaa soo raafeen gaaladu makay ka soo raafteenoo waxay dhaha noo meeraysaninoo adeerkaa ah. inankaad adeerka u baa lagu duulayaae ka dhex muuqa meesha daaya raac colka lagu soo raaciyey dabeedna markuu la qabta ee uu ku biray qolihii maxaabiista ahaa wuu ku dacweeyey wuxuu idhi dee waxaan ka mid ahaa adeer kuwii lasoo raafay baan raafkii baan ku jiray ee daacadnima meesha imay keenin islaam baan ahaa waananse muujisanin waxaasoo dhan annagu daahirkaagun baanu arkayno colkunbaad ku jirtee haystayaasha waxaa lagu xukumay adeer inay iska bixiyaan madax furashee dahabkaaga madax furashada iskaga bixi buui weliba inamada adeeraka u tahe la qabtayna madax furashada ka bixi e, qoladaasu ka mid aha kollay markaad eegto shuraaxda tafaasiirta waxay tirinayaan qolyo dhowrahoo carabta ka waa reer bani fulaan reer bani fulaan baa ku dhex jiray e, reer bani fulaan xidhiidh baa lala lahaa qoladaasi qoladaa qabaa'il badanoo noocaasay tirinayaan laakiin wuxuuna laga raacayaa naska caamnimadiisa waayo nasku dee qabaa'ilkii muu cayimin sababtu qolyaha haba ahaatee laakiin maadaam naskii uu caam maadaam naskii aanu qabaa'ilkaa wakhtigaa joogaiyo magacyadoodii sheegin ee uu yahay nas khaalidahoo waaraya inta adduunyadu joogto cumuumkiisaasunbaa lagu wadaya waa siyaasad caamoo la qaadanayo labadaa qolo iska daayabaa ilahay markaasaa weliba uu sii sababeeyey ilaahay xikmadda la ysaga daynayo iyo dadka muslimiintaa danuta kolkaasuu uhi walow shaaa allaahu la sallatahum calaykum falaqaataluukum hadduu ilaahay doonayo wuu idinku salidi lahaa iyaga markaasay idinla dagaalami lahaay macnaha waxay soo geli lahaayeen culayska isbahaysiga kufriga iyo gaashaanbuurtooday qayb ka noqon lahay laakiin gaalkii soo dagaalami lahaayoo qaybi kaa hadhay dee waa siyaasad wanaagsanoo lagu xisaabtama culayskiibaa kaa fududaaday oo inaanad waxa isku wada kaakicinine ila waa quwad soo birayso quwaddii sharkaa badanaysee inaad bar iska fududaysaan idinkay dan idin tahay ilaahay u leeyay ilaan culayska idin fuulaya dadka idinla dagaalamaya kusoo biiri lahaayeen markaa kol hadday ka hadheen dee iska daaya saasuu nebiguna samayn jiray calayhi salaatu wasalaam siyaasaddii xakiimkii rasuulka xikmadda badnayd bay ka mid ahay inuu aad isugu day jiray inuu gaalada qaar heshiis la samaysto qaar lamacnaha uu kaba dhigtaba inay iyagu sahanka ka qayb noqdaan qaarkoodu mararka qaarkood buu iyadoo soo duuleenay madiina dul fadhiyaan uu lahaa war qabiile heblaayo culaysku xaggaasi uu badan yahay anlaaluushna oo aan u ballanqaadna timirta madiine ka baxda intaa inaynu siino si ay iyagu xagga kale uga fuqaan waati aad garanaysa dagaalkii axzaab iyo uxud iyo uu nebigu isticmaalayay qaarkoodoo intay soo islaameen wuu macnaha la waafaqay inaanay islaamnimada muujisanin laakiin ay dib ugu noqdaan oo kuwii kale ay qaybiyaan waana ku guulaysta rasuulku sal allahu alay waslm almuhim miiska dagaalka waa inuu miiskii siyaasaduna barbar socdaa oo la eega halkeebay maslaxadu maanta ku jirtaa halkeebay mafsadadu ku jirtaa maxaa islaamka u dana maxaa adhaxjab iyo fashilaad keeni kara wax badan muwaasanadaasi waa inay jirtaa suti gaashaan faqad aan waxba la eegayni wax badan bay dadka dee kala tuuri karaysaa runtii walow shaa allahu la salladahum calaykum fala qaataluukum markaasuu ku sii celiyey fain ictazaluukum ictisaalku waa iyagoo kaa durka iska kaa daaya falam yuqaatiluuku wa alqaw ilaykum salama ay nabadgelyo bixiyaan famaa jacala allaahu lakum alayhim sabiila wadda aa kula dagaalami kartaan ma jira iska daaya kol hadday idin nabadgeliyeen kol hadday ammaan bixiyeen kol hadday diin iyo dal iyo dacwad iyo midna aanay waxba u dhimayn gaalba ha ahaadeen ma ogoli baa ilahay inaad la dagaalantaan kuwa waa taasi waa istaraatiijiyad dadka muslimiinta ah iyo ballan la isku ogaanayo oo nasku wacayimayo runtii dhigaya waa mid taas waaya qoladan dambe iyagu waxay ahaayeen kuwa loo yaqaano wakhtigan casriga intihaaziyiinta alintihaaziyuun waa dar aynu odhan karno waa munaafiqii oo si kala u dhaqmayo kolba cidda rayse eegayaan kolba cidda rays hadday gaalku reeyo way soo raacayaan waa halka laga raacay eh, nimankii deganaa madiina ee yuhuuddaha inta uu nebigu gaalada ka adagiyo markuu ka adkaado way iska fadhiyayaanoo way iska aamusnaanayaan mar alla markaa gaaladu maalintay wax gacan sareeyaan ama soo bataan ayay odhan jireen waa bri'i waaye meesha ha ka hadhina maantaa lala kacaya maanta u dambayse ku biira marka intihaasiga noocaas ayaa ilaahay uu ka hadlay kaa fursadda ka faydaysanaya satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum waa qaar kale oo idin nabadgelinaya qoladoodiina nabadgelinaya intaa hadday ku dayn lahaayeen kuwii horey ku biiri lahaayeen marka hore saasaa la isku ogaa laakiin wax loo soo jeediyuunbay raaceenoo ilaahay wuxu uhi kullamaa rudduu ila alfitnati markastoo fitnada lagu celiyo urkisuu fiiha waa lagu halaagaa fitnadu waa maxay marka ay ugu baaqaan kuwii soo duulay ee weerarka ahaabaa ayaa waxay leeyiin war ka soo qaybgala maxamed baa maanta la fujinayaae ka soo qaybgala waaya waar waa taa ashahadateena iimaan muujisateena gaalnimo muujista waaya fitnadu dagaalka islaamka lagu qaadaya gaalnimadaba way noqonaysa marka fitnada lagu celiyaabay dabeedna ku halaagsamayaan oo xaggaasay u baydheenoo colkiibay soo raaceen fain lam yactasiluukum wayulquu ilaykum asalama wayakufuu aydiyahum haddaana intaa isku idindaynin gacmaha gaabsanin badbaado bixinin fakhuduuhum waqtuluuhum xayu aqiftumuuhum waulaa'ika jacalnaa lakum calayhim sulaanan mubiina anigaa bixiiba ilahay ul xujada iyo daliilkaa marka mar walba daliilka cid lagu daynaya iyo daliilka cid lagu dagaalamaya lagula dagaalami karo ilahay baa laga qaadanaya subxaana nafta bani aadamku way karaamaysantahay markuu ilaahay karaameeyo waa bilaa karaamo markuu karaamadaa ilaahay ka qaado fasaxa dilkeeda oo adiga arkaya saasaa famaa jacala lakum calayhim sabiila wajacalnaa lakum calayhim sulطaana mubiina awoodbixinta waa ilahay baa laga qaadanaya subxaana nabiguna saasuu ku tilmaamo wuxuu lahaa inahaa ayba wainahaa tanfi lkhobs kamaa yanfi lkiiru khobs alxadiid madiina dayba laydhaa magacyadeeda dayba ka mid ah waa mid udgoon munaafiqa way u buufinaysaa sida xadiidku marka la buufiyo wixii wasakhi uga baxaa munaafiqiinta inaga yaacay waa qurunkaa inaga baxaybaa ayaa rasuulkulaha sal allahu calayh wasalam saddexdaa boqol hadday nagu jiri lahaayeen wayna sii jabin lahaa wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuuhi wamaa kaana limuminin xalaal uma aha qof mumina oo ashahaadanaya an yaqtula inuu dilo mu'minan qofa ashahaadanaya ilaa khata'an inuu gaf ku dilo mooyaane waman qatala mu'minan qofka dila qof ashahaadanayoo mu'mina khata'an si gafa u dila fa taxriiru raqabatin mu'mina waxaa ku waajiba inuu addoon ilaahay rumayse xoreeyo raqabadu waa addoon mu'mina qof mu'minahoo addoona inuu xoreeyo wadiyatun magina waa waajib musallamatun ilaa ahli qofkaa dhintay ehelkiisii loo dhiibayo musallama lagu sallimayo loo dhiibayo ilaa ahlihi ehelkii uu qofkani ka dhintay magtaa iyo iyo kafaara gudkaasaa la ysku darayaa ilaa an yashadaquu inay sadaqaystaan mooyaane macnaa qofkii ah, dadkii dhexlayaashiisa lahaa kan dhintay inay idhaahdaan magtii waanu cafinay mooyaane hadday idhaahdaan waanu cafinay dee waa la iska dayay wain kaana hadduu qofkani ka soo jeedo dhintay ee gefka loo dilay min qawmin qoluu kasoo soo jeedaa caduwin lakum col idiina buu lahay qoloo dagaal idinka dhex xoogan yahay ayuu ka soo jeedaa isagoo mu'mina wa huwa mu'minu fa taxriiru raqabatin mu'mina qoorun ha la xoreeya markaa dee cadow mag la siin maayo weeye waa qofkii labaad qofka saddexaad wa in kaana min qawmin hadduu qolo ka soo jeedo baynakum wa baynahum miithaaq idinka iyo iyaga ballani ay idindhex taallo ayaa qof si gafa looga dilay qofkiina mu'min ma aha fadiyatun musallamatun ilaa ahli ah, qofkiina waa mumin baan ujeedaa fadiyatun musallamatun ilaa ahli waa mag la siiyo reerkiisii wa taxriiru raqabatin mumina iyo adoon la xoreeyo saddexdaa qolo u kala qaada cidduu ka soo jeeda wey faman lam yajid qofkaaan helin addoonka ah ama lacagnimo waayo ama isagiiba aan helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood soomkood baa waajiba oo israacraacsan oon la kala goynayn tawbatan min allah waa towbad ilaahay xaggiisa ka ahaatayoo saasuu ilaahay towbadda ku aqbalayaayuu idin jireey wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa cilmi iyo xikmad balahoo waa kaa idiin jideeya cilmigiisiioo xikmadaysan waman yaqtul mu'mina qofka dilo qof ilaahay rumeeyo ah shahaadanaya mutacamidan si ogaana u dila kaa hore gafkiibuu ahaaye kani waa ogaan buu dilayo badheedh fa abaalkiisu jahannamu naarta la ydhaahdo wey khaalidan fiiha wuu ku waaraya waqadiba allaahu calayhi ilaahay baa u codhooday wa lacanahu wuu fogeeyey wa acadda lahu wuxuu u diyaariyuu u meel dhigay cadaaban cadiima cadaab aad u weynna waa u diyaarsanya wuu sugaya wanacuudu billaahi min dalik saynu hore muqadamadii ugu soo sheegnay qiimayntii bani aadamka iyo basharka caalamkan ku nool sharaxaaduu ka bixinaya ilaahay iyo sida loola dhaqmayo mid la dilayo mid la daynayada ayaynu soo aragnay iyo mid walba dilkiisu heerka uu taagan yahay kaa hore kasoo gudubnay imaanlaawuha ahaa iyo siduu ilaahay u qaybiyey mid intii muddaa la daynayo mid lala dagaalayo halkan waxa aynu ka gelaynaa qofka muminka ah oo la dilo marna dilkiisaasi uu gaf yahay la dilay marna uu yahay camdi iyo ogaan labada xaaladood ayaa aayaddu ay tilmaamaysa waxaa kale tilmaamaysaa qofkan muminka ah la dilay ee sida gefka ah loo dilay waxa ka waajibaya iyo qofkan camdiga loo dilay waxa ka ratibmaya ka dhalanaya waxaa kale aayaddu tilmaamaysaa qofkani marka uu mu'minkaahi ka soo jeedo dad islaamah iyo markuu ka soo jeedo dad gaala ah waxa meeshaa ka ratibmaya axkaamta iyo nidaamkaa samaawiga ayaa ilaahay u cadcadeeye u dhigdhigay addoommaha aayaadku sabab bay lahaayeen ay ku soo degeen sababtaasi waxay tilmaamaysaa in gaalada lagu duulay oo colkii rasuulkuu dilay sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtii ay ku duuleen macnaa weerar baa la galay markii gaaladii laga xoog batay ayaa mid ka midihii ashahaatay intoo eryadkii dee markii iyagoo ku jira firdhadki ayaa markii lagu habsado isiri waa lagu taabsiiye saaftii ayuu ashahaatay ninkii daba ordayay kamuu daynine kawbuu kaga siiyey saaxiibadiisii kale ile raggu kale aqoon dheere la hadlo waxay idhaahdeen waa dee ninkani waa shahaataye maxaad u dishay dee waxaan u dilay buui intii hore muxuu a waay markii aannu ku soo kadinna ee uu isiri kawbaad taagan tahay buu miciinsadae shahaado daacada may ahayn markii nabiga loo tegay calayhi salaatu wasalaam ayaa arintii loo sheegay wuu yeedhay asxaabigiiyo wuxuu idhi miyaad dishay intii uu ashahaatay kadib ma intuu ashahaatay kadib baad dishay ashahaadadiioo soconayso u doodaysa qiyaamaha markay timaado ayaa kaa furdaamin buu eraygaasuu nebigu ku isticmaalay calayhi salaatu wasalaam asxaabigiibuu si adagula hadlay waaya marka asxaabiga sidaa sameeyey abu qataata waa lagu sheegay usama bnu zayd waa lagu sheegay muxallam ninkii la odhan jiro waa lagu sheegay qolaba mid bay sheegtaa tafaasiirta iyo siirada laakiin waxay u egyihiin qisooyinku in dhowr qiso dhaceen oo usaama midi ka dhacdo adi qataata midi ka dhacda oo ninkaa kale midi ka dhacdae muxallam la yidhaahdo khaalid bin waliid laftiisa ay midi ka dhacday oo wuxuu u diray rasuulku sal allahu calayhi wasalam caluu madax ka yahay khaalid ayuu meel diray qabiilo la weerarayay markii lagu soo kadiyey aayaadka dambe aynu ugu tegi doonaaye ayay iyaguna taa isticmaaleen maaragtay kelmadaha ku dhawaaqeen aan kala caddayn waa kii laayay qisada xagga dambe aynu ku arki doonaa sababtu taasay ahayd laakiin xukunku waa qof shahaadanaya oo qof kale oo shahaadanayo islaam uu dilay waxa ka waajiba ayaa halkan labadan aayadood ee labayo sagaashan iyo saddexiyo sagaashan suurat nisaa ilaahay ku xusay marka ta hore waxa ilaahay uhi wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khaa'an waxaanu yidhi alkownu almanfiyu fi lqur'aani lahu macnayaani haaliban kaana ama yakuunu ama kun erayga kaana iyo tasarufaadkeeda waxyaabaha ka dheegmaa marka isagoo manfiyahoo xuruuf nafyi ay la socdaan qur-aanka dhexdiisa uu ku soo arooro laba macnaa u badanoo maa yajuusu wamaa yambaqii labadaa macne waa yeeshaa maa yajuusu waxaasi ma bannaana wuu noqdaa ama eh, maa yajuusu iyo maa yambaqii ma habboona labadabuu noqdaa marka tan iminka waxa weeye laa yajuus maa yajuusu waa yaxrum ma habboona macnaha oo ah in aanu bannaanayn qofka mu'minkaa dilkii wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina meesha ma la-ega mana qabato xalaalna ma aha mana habboona qof ashahaadanaya mid ashahaadanaya inuu ku habsado kow kaga siiyo ilaahay saasuu yidhi subxaana ma la-ega buu wuxuunu ka dhigan yahay uun qof inta uu soo qaaday seef ama maqas weyn wasladihiisa kolla gacantaa jaraya midigta kolla gacantaa bidixda kolla dhegtaa isgoynaya kolla cagtaa jaraya intuu miishaar halkana ag faarad halkana ayuunbuu kolba waslad ku istaaaya dabeetana gam dadku waxa odhanaya ninkaa la qabto wuu waalan yahay mar dambeyaa la sii ayaa la odhanaya heerkaasuu taagan yahi macnaha dee waa waaxihiisii sidaa qur-aan dee nusuustu tilmaamayso almuminu lilmumini kalbunyaan kamal jasad lwaaxid baa dee ku yaala waa jidh keliya dee nin jidhkiisii keliyahaa isrifan isku bilaabo isrifaya macnaheedu waxa weeye inaanay meesha la egaynba muuqaalkuna saas uka dhigay waa kala duwan tahay adduunyadan marka la joogo waa la ogol yahay wixii khata u dhacaya leanna qofka bani aadamkaahi macsuum ma ahoo ma dhowrsanaan kullu bnu aadama khaaa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun nabigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka ina bani aadam oo dhami waa gafaya rusushunbaa cismada leh laakiin ka toobadkeenee gafkiisa garaaba ee ilaahay u garaaba ee u garaaba een gafka ku adkaysanin waa ka garawshiya bixiya haddii qofku hadiisa ka garaabo ummaduna way iska nabadgelisaa waa warde ninkuu garaabae eh. dee aan iska daynabaa la dhaa markaa wa khayru lkhaaa'iina tawaabun waa kuwa garawshiyaha bixiya dadka gefa ugu wanaagsan baa ilahay wey marka halkan nasku wuxuu ku xusayaa bal qofka haddaba gefa sida wanaagsan ee ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba garawshiya u bixinayo waaya kolka wuu u dhici karaa ilaa khaa'an gef mooyaane gefkiibaa dabeedna waxa ka waajibaya ka ratimaya ilaha ilaaha xuso waa laba arrimood markuu dad ka soo jeedo muslimiina waxaa la bixinayaa laba arrimood midna waa xaqullah midna waa xaqulwaraa mid waa xaqii ilaahay oo waa kafaara gudin la bixiyo midna waa xaqulwaraa dadkan qofkani uu ka dhintay xaq ay leeyihiin weeyo mag la ydhaahdo labadaasaa ku waajibaya qofka gef gacani uga dhacdo ee qof ku basharo ama gacantiisa ku dhinto waman qatala muminan khaa'an fataxriiru raqabatin mumina wadiyatun musallamatun ilaa ahli waa taas wey raqabatin mumina qofkani qof buu dilaye mujtamaca islaamka ee ah qofa ku soo daro qof buu inaga saaray marka qof kale oo addoon ahaayoo xoolaha la iibsado ku tirsanaa ha soo xoreeyo bulshada ha ku soo daro ilaa mid buu meesha ka saaray istaraatiijiyadda halkaa nuxurka ku jira iyo taas marka qofna ha xoreeyo magna ha bixiyo musallamatun ilaa ahlihi ehelkii buu siinaya dhaxlayaashii wey ehelku ehelku waa dhaxlayaashii leanna magtii baa an yashadaquu inay sadaqaystaan mooyaane ciddii wax laga dilay baa yidhi war qofkani kol haddii uu ahaa qof dee khata waxani uga dhacay oo aanu u kasin anana iska cafinay magtaah waa gobonnimona way sameeyeen ilaahay agtiisana ajri bay ka helayaan aayaddana ilaahay wuxuu ka cabiray ama uu ku tilmaamay sadaqo magtii la saamaxay maaha mid luntay laakiin ilaa an yashadaquu inay sadaqaystaan mooyaane sadaquu ku tilmaamay saamaxaaddii magta iyo dhiiggaa la cafiyey dadkii xaqa lahaa oo aan waalayn oo aan sabi ahayn oo mukallafa ah, ayaa waxay dhaha magtaa waanu saamaxnay kol hadday khata ahay ku filan marka magtaana cidda bixinaysa kan gacantu ka dhacday tolkiisa wey tolkay faral ku tahay waajib isaga waxaaba ku filanba naxdintiibaa ku filan iyo hebel baa dilay ayaa intaasaaba kow kaga siisay la gef bay hayday waa qofkani markuu ka soo jeedo dad mu'miniina ah, qofkan dhintay wuxuu haddaba kasoo soo jeedaa qofkan mu'minka ahay ummadan weli iyagu islaamin oo tolkiisii magta la siin lahaa dee maba aha muslim markaana waa kafaara gudwun fa in kaana min qawmin caduwin lakum ola acol tihiin oo gaalo ah wa huwa mu'min kan la dilayna waa mu'min fa taxriiru raqabatin mu'mina waa qoor xoraynteed unbaa markaa inuu qofkani kafaara gud sameeye uun waaba qisada usaame siday kusoo aroortay qisada usaame usaamat bnu zayd markii uu ninkaa dilay ashahaateed dee ka mid ahaa qolada la weeraray usaamaw kafaara gudkii bixi unbuu ku yidhi kafaara gudkii bixi laakiin qoladii wax laga dilay dee maktii lama siinin ile qolo la weeraraya ahaanoo ninkanunbaa ka ashahaatay intii kale wax la dilay wax firdhabay ahayn waa qisadaad qolada saddexaad ninkana waa muumin laakiin wuxuu ka soo jeedaa qolo gaalo ahoo ballani taallo macnaa heshiis bay leeyihiin dadka muslimiinta ah in la isnabadgeliyo marka mid iyagii ka midoo a ah shahaadanayaa gef qof kaloo mu'mina oo innaga inaga midii u dilay markaana kafaara gudna waa la bixinayaa ilaa mu'min buu ahaa kan la dilay magna waa la bixinayaa oo cidda la siinayaa waa qoladaa gaaladaa ilaa heshiis baynu lahayne saasaa loo wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahu miihaaq qofkan muminki wuxuu ka soo jeedaa qolaa ballan leedii fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi waa mag la siinaya ehelkiisii wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo qoor ilaahay rumaysay in la xoreeyo qaydkaa muminadu mar walba waa shari wey ila mid gaala soo kordhintiisu macno samaynma qof mumina waa la xoraynaya markuu ashahata adoonku ayaa la dhiirigelinaya in la xoreeyo waay magta intee la siinaya kuwan magta la siinayo iyaga mid ka mida ah haddii laga dilo wax aanay magu heleen bay u helayaan maanta iyaga de haddii laga dilo ama dhowriyo iyo soddon baa la siin lahaa ama dhowr toban halaad baa la siin lahaa dee kii ahlu kitaabka ahaa iyo kii majuusiga ahaa iyo magahoodii yaryaraa ayaa dee la siin lahaa mid ka mida ah laga dilo laakiin qofkan muminkaha iyaga ka soo jeeday dee magtiisu waa qof mumina magtiioo dhammaystiran qof mumina magtiio sioo dhammaystiran baa la siinayaa qolada aan weli islaamin ballanta islaamku aad ugu adagya macnaha waxa weeyaan meel aad u adag buu islaam ka taagan yahay ballanta in la tixgeliyo oo la fuliyo cadowga laftiisa ballanta lala leeyahy baa halkan laga warramaya marka saddexdaa qolunbaa loo kala qaaday mid waxa ka waajibay mid waxa ka waajibay mag iyo kafaara gud midna waxa ka waajibay maxay kafaara gud keliya midna waxa ka waajibay kafaara gud iyo mag labadaba oo laakiin dee cidda la siinaya ayaa marna dad muslimiina ah, marna dad gaalaa waaya <clears throat> marka meesha waxaanaad ku arkaynin qaybta laba laba lagu dhuftay hadday noqon lahayd mid baa ka go-an waa laba shay baa la hayaa mag iyo kafaara labadaasoo labada lagu dhuftay afar bay noqon lahaayeen afartii xaalo saddex waynu haynaa laakiin midda meesha ka maqani waxa weeye inay waajibta uun mag aan kafaaro lahayn taasi meesha ka baxda mag aan kafaaro lahayn magtiiyo kafaaradu way wada waajibeen haddii midi meesha ka baxaysana magtunbaa ka bixi karta laakiin kafaara gudku marka qof muumina la dilo meesha kama baxayo arrintaasina lagu xisaabtamo weeye qofka gef waxu dila waxa dhacda uun magtunbaaba laga wada hadlaaba laakiin qofkani kafaaragudkii inuu bixiyo lagama wada hadlo kafaaragudkii addoon ma hayno laakiin waa tan aayaddu ay sheegtay oo ah laba biloodoo isku xidhiidhsan inuu qofku soomo faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni tawbatan min allah qofkii waa inuu laba bilood oo isku xidhiidhsan soomo saasaa ilahay uu kaga towbad aqbalaya wa kaana allahu caliiman xakiima markaa qofkii haddii uu kari karayo oo caafimaad qabo oo uu soomi karayo qofka gaf gacani uga dhacday qof mu'mina dilay ee khata u dilay kii camdigiina waaba kasii horeeyaabee magtaa ha lala ogaado ha lagula taliyo waa faral aayadda qur-aanka ah ilaahay uu ku sheegay subxaana yaan la fadaysan waaya qofkii haddaba u dilay camdi ayaa halkan ilaahay uu kaga warramay shan arrimood oo isdaba socda ayuu u ballanqaaday oo uu ugu hanjabay oo uu u yabo haylahay qofkii qof mumina ogaanu dilay u kas waman yaqtul muminan mutacamidan mutacamidan baa shardiya qofka uu dilayna waanu muminya fa jahannam horta abaalkiisii jahanama ilahay ku sheegay naarta jahanama laydha khaalidan fiiha wuu ku waaraya lagama yaabo inuu ka soo baxay aayad tilmaamaysa waqadiba allaahu calayh ilaahay baa qadab dusha uga tuuray waa riban walacanahu wuu fogeeyey naxariis allah ka durugsan wa acadda lahu cadaaban cadiiman cadaab weynna wuu diyaariyey jahanamo iyo cadaabkii iyo qadabkii iyo cadhadii iyo kuwaaridii waxaasoo dhan baa lagu biiriyey ilan wuxuu dhex galay waxaan munaasib ahay inoon meeshaba la egaynba oo ama kaag iyo anfariir intii maqashayba ay ka qaado sidaasaa markaa daraaddeed baa cabdilaahi bnu cabbaas uu ihi qaatilku qofka ogaan wuxuu u dila qof mu'mina maba laha towbad buu ku tegay isaga iyo rag kale rag kaleo asxaabtiiyo ka salaf saasay ku tegeen towbad ma laha wuu kusii adkaystay markaasaa wuxuu weliba yidhi aayaddaasi hiya aakhiru maa nasala wamaa nasakhaha shay waa aayadihii ugu dambeeyey ee soo degay wax nasakhayaana ma jiro ta suuratulfurqaan ku sugan buu ka jawaabay adigu almuhim ibn cabaas waxa uu leeyahy intaasoo balaayo lagu ururiyey ka ah khayr male waxba kama soo jeedaan a'immada qaarkood waxay iyagu akhriyayaan nusuustan kale ee sheegaysa qofka waxa aanu ilaahay ka dhaafayn inuu yahay gaalnimada laakiin wixii kaleba ilaahay doonidiisa inuu hoos yaalo waxaase jira qofku marka had iyo jeer uu leeyahay eh, gaf eh, uuuga dhaca dilkaas laba arrimood ayaa ka waajiba midi waa xaqii ilaahay oo ah kafaara gudka midina waxa weeye xaqii dadka dhaxlayaasha ah oo ah maktaa laakiin kolka si camdiyaho uu ka ah qofkani wuxuu dilo waxaa dilkaa ka waajibaya saddex arrimood oo midi ay tahay xaqii ilaahay oo kafaara guda ah. midina xaqii dhaxlayaasha ah ama qisaas inay qaataan ay dishaan qofkan ama ma ka qaataan iyo xaqa saddexaadoo xaqulmaqtuul ayaa meesha taagan markaa kii la dilay xaqiisi kii la dilay xaqiisina dee wuu socday aakhiruu sii fadhiyaa halkaasuu soo ligan yahay kafaara gudkiina ma dhaafin magtiina may dhaafin iyo qisaasta isagu waa ka nebigu ka uu leeyahay walu maa yuqdaa bayna alcibaad yowma alqiyaamati dima oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha maxkamadda ilaahay marka la furo waxa ugu horaysa ee liiska ugu horeeya la furayaa kiisassee u kala culusi waa kiiska dilka qofkii qof gardarra ku dilaybaa halkaa liiskooda la bilaabaya maxkamadda halkaasaa laga bilaabaya dee qofkii wuu isa soo taagayaa wuxuu leey ilaahay ow kani wuu i salhu bima qatalanii bal waxa uu igu dila weydii ayuunbuu leeyay isagoo dhiiggii butaacaya soo taago magina ka furfuri mayso mid qisaastayna ka furfuri mayso waa haystaha marka dee labada qowl waxa weeye in naarta lasoo mariyo oo dee marka looga soo jaro wixii dembi ahaa haddii uu jannada gelaya lagu dambaysiiyo iyo qowlka ah ku waarayaaba ee ibnu uu ku tegay xaqa saddexaade markaa dheeraadka u ahay waa xaqulmaqtuul xaqulmaqtuul wey ee xagga hore ku sugaya waaya ninkii maahmaahay wuxuu ilaahay iyo cambaramado kala warlabu aayaddan iyo soomaaliya halkay marayso way kala duwan iyaguna waxay taagan yihiin hebel ma hebel baad sheegaysaa dhiiggiisa xalaala reer hebel waanu ku shahiidaynaa haddaanu dillo waanu ku shahiidaynaa nagama xaaraansana aanu ku naargallaba haddaanu doonayn halkaasay iyaguna ka taagan yihiin aayaddan iyo bulshada aynu la noolah way ka way kala meel laba meeloodoo kala fog bay joogaan waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa uu ku yidha ibnu mascuud uu warinayay qofka muslimkaa diilkiisu ma bannaana saddex miduun mooyaane saddex midood midun baa lagu dili karaa inuu qof dilo oo la qisaasayo iyo inuu yahay qof xaas hore soo maray oo xeerkii ciqaabtae sinada lagu fulinayo iyo inuu yahay qof gaaloobay oo dib u toobad keeni waayay oo gaalnimadii ku adkayso maxkamadeenu weydiinaysaa kaana intaa wixii aan ahayn maya nusuusta iyo axaadiidta rasuulka kasoo aroortay sala allahu calayh wasalam ee ka digaysa dilka qofka muuminkaana aad bay u badantay waxa uu nebigu yihi maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeya ee dadka la xisaabinaya kiisaska ka dhaxeeya waa dhiig macnaa culayska uu leeyahay daraaddeed waxa uu xadiid kale ku zawaalu lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim adduunyadan oo dhan oo meesha ka baxda ilaahay agtiisa way ka sahlantahay qof muslima ah dilkiisa macnaha waa xadiidka ay soo daliishadaan culimmadu marka laga hadlayo qofka magtiisa qofkan ama boqolka halaad laga bixinaya ama kontonka halaad macnaheedu ma aha in beddel ay ka tahay dhiiggiisii ama qiimihiisii ay goynaysa magtani ma aha waayo nabigu wuxuu tilmaamayba adduunyadan gebigeedoo meesha ka baxda ayaa ka sahlanba qof muslima dilkiisa adduunyadana dee waxa maal yaalla waa la ogyahay laakiin waxaa laga kabayaa markan magta la siinayo dakhligii iyo dheeftii iyo faa'iidaduu qofkani soo hoynayay ee uu reerkiisa iyo ehelkiisa u soo hoynayay qayb ka mid a ah ayuunbaa laga kabayaa markan ehelkii boqolka halaad la siinayo ama kontonka halaad la siinayo iyadoo la ogsoonyahay ragga iyo dumarkuna de inay kala dakhli badan oo ninku ka dakhli badnaa xagga adduunyada soo kasabkeeda ruuxa dumarka ah marka muddada ay ka samrayaan oo xoogaa sanadaha u horeeya qaxwo yaroo ay ku shaaheeyaan ay ku warwareegaan oo ay ku samraan adduunka wadwadkiisa iyo kaxkaxaynta geelaah un weeye magtu laakiin ma aha qofkii muminka ahaa dhiiggiisi rag iyo dumar mid kasta adee shay u dhigma ma aha dee xadiid kanaabuu nebigu ku caddeeyey adduunyadao dhan waxaa yaalla inuu ka qiimo badanya qofka muminka ehm, qofku marka uu qof mumina la dilo macnaheedu ma aha uun ka mubaashirka ah ee gacanta saaray inuu dilkaa keligii leeyahay ee ciddii kula jirta iyaguna way ku darmayaan saa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlu samaawaati walard caalamka koree samooyinka iyo caalamka dhulkaba khalqiga ku noolay haday u heshiiyaanay isugu tagaan qof muslima dilkiis dhammaantood ilaahay naartu wadagelinaya magaalo dhammi hadday hal qof disho xeerka islaamku waxa wey iyaga la wada laayo hadii awood loo helo haddii awood mar kale nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam sida uu u jirayo qof gacan kudhiiglaah carab kudhiiglana inuu jiri karo qof carab kudhiiglaah ayaa jiri kara markaasaa wuxuu ihi man acaana calaa qatli lmuslimi walow bishadri kalima jaaa yowma alqiyaamati maktuubun bayna caynayhi aaisun min raxmat qofka qof muslima dilkiisa kaga qayb qaata kelmad barhkeed maalinta qiyaamaha wixiisa soo taagaya iyadoo labada indhoo dhexdooda ay kaga qorantahay kani naxariistii ilaahay wuu ka quustay kii isagu dilay hadalkeedabadah marka waxaasoo nusuusihii waxa ay ka digayaan qof ilaahay rumeeyo weli ah awliyada ilaahay ka mid a ah, in aan la faragelinin laga agdhowaanin sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr qofka muslimkoo la caayaa waa faasiqnimo buu nebigu waa alla ka fogaansho iyadoo la dilaana waaba gaalnimaba ama lala dagaalama qitaalku waa la dagaalanka aad isagii la dagaalanto iyana waaba gaalnimaba waaya saasay nusuusta uga warramaysaa laakiin dee dhagihii ilaahay waaniyaa waansan waxaa nusuustaa laga faa'idaysanayaa qofku qof wax dilay ha ahaada inankiisa ha ahaado walaalkii ha ahaadee inaanu qowlna ku saacidin fikirna ku saacidin maalna ku saacidin laakiin uu ka noqdo inta uu iska badbaadin karana iska badbaadiyo haddii laga doono oo gacanta ku hayana uu soo dhiibo laakiin waa hayhaad dee adiga garanaya markuu wax dilo waa la shirayaa dabeedna waxaa la odhanayaa kiina hebel baa mid dilaye maxaynu yeelnaa dee waa gunnima haddaynu iska dhiibno uun inagoo reer hebel ah waxaynu yeeli doonaa bal waxa la ururiya war kuwii dabadayyaha lala hadloo dee baasaaboor foojaraye bal meelaha uga soo dira meeluu ku dhuunta halkan ma hayee meelaha aan isu soo dhaafineh ayaa la odhanaya kuwii kalena halkanay taagayeen waxay leeyihin ama soo dhiiba ama waisdilayna saasuma isugu waalanaysa ilaa intay diin ku miyiirsanayso waaya waacadda lahu cadaaban cadiima wallahu subxaana wa tacala aclam